bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى wfي hada dliil أna صوت اllahi la yushbه صوت الخلq لأna صوت اllahi yusmc min bعd kama yusmc min qرb waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilimaami اlbukhaariyi raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay alimaamu اlbukhaari wafii hada nusuus uu soo sheegay oo xadiisulqudsiga iyo waxyaabihii nebigu warin jiray iyo ayuu alla ka warin jiray uu kasoo hadlay markaabuu wuxuu yidhi wafii hada kan dhexdiisa waxaa ku sugan daliilun daliil ana sawta allahi calaa ana sawta allahi ilaahay codkiisa laa yushbihu inuunan shabahaynin sawta alkhalqi makhluuqa codkooda lianna sawta allaahi maxaa yeelay ilaahay sawtkiisa yusmacu waa la maqlayaa min bucdin meel fog ayaa laga maqlayaa kamaa yusmacu sida loo maqlaayo min qurbin meel dhow yacnii ilaahay sawtkiisa meel dhow iyo meel dheer isugu miday u tahay oo yacni meel dhowna waa laga maqlaa meel fogna waa laga maqlaa isku sibaana looga maqlaa bani aadamkuna saas ma aha oo adiga codkaaga meel dhow iyo meel dheer isku si loogama maql ma looga maqli karo wa ana almalaa'ikata malaa'igta yuscaquuna waa la suuxinayaa ama yascaquuna way suuxayaan min sawtihi yascaquuna way suuxayaan min sawtihi ilaahay markaa sawtkiisa dartii ayay la suuxayaan oy la dhacayaan fa idaa tanaada almalaa'ikatu malaa'igtu hadday isu dhawaaqaan lam yuscaquu ma ma la suuxayo markaa yacnii inay basharka bani eh, yacni makhluuqa sawtkiisa iyo sawtullahi inay kala duwan yihiin tanaa laba meel buu kaa tusay meesha koowaad waxay tahay sawtullaahi yusmacu min qurbin wa min bucdin sawtu lkhalqina saas ma aha meesha labaada uu naga tusay waxa ay tahay haddii ilaahay uu dhawaaqo oo uu sawdkiisa markaa yacni malaa'igtu ay maqlaan waa dhacayaan laakiin bani malaa'igtu ayaga markay isu dhawaaqayaan dhexdooda midkoodna midka kale uma dhacayo sawdkiisa hadee farqiga udhexeeya marka waa kaasa dhicitaankana qowluhu tacaala walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah xata ida fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabbukum qaluu اlxaqa wahuwa alcaliyu اlkabiir meeshaas waay waqaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi falaa tajcaluu lilahi andaada ilaahay ha u yeelinina kuwa aada la simaysaan oo aad la fil dhigaysaan falaysa lisifati illaahi ilaahay sifadiisa uma ahaanin oo ma lahan niddun wax la fil ah walaa midlun tusaale walaa yuujadu shay-un shay lama helaayo min sifaatihi ilaahay sifaatkiisa ka mid ah bilmakhluuqiina laga heli maayo wax sifa ilaahay leeyahay makhluuqii lagu laga heli maayo haddii xagga magaca iskaga mid ay ka noqdaan xaqiiqdu is iska mid kama aha oo bani aadamka haddii cilmi lagu sheegay ilaahay cilmi lagu sheegay xayaato bani aadamkii lagu sheegay allana xayaato lagu sheegay oo watawakal cala alxayi aladii laa yamuut yukhriju alxaya min almeyiti wayukhriju almeyita min alxayi la dhahayo haddii samci basar alle lagu sheegay bani aadamkiina loo sheego fajacalnaahu samiican basiiran alla uu leeyahay waxa asmaaday iska shabahayaane laakiin xaqiiqda maya ayb aayaddan falaa tajcaluu lilaahi andaadan baana caam ah marka oo rubuubiyada iyo uluuhiyada iyo sifaadka dhan wax ilaahay kula mid ah ama kula yani siman ama kula fil a ma jiraan qaala xadahanaa bihi daawuud bnu shabiibin wahuwa albahiliyu abu sulayman albasriyu saduqu min ataasica qala xadaanaa hamaamu wa bnu yaxya qala xadaanaa alqasimu bnu cabdilwaxid wa huwa almakiyu mawla bani makhzuum yuktabu xadiiduhu abu xaatim saasuu yihi qaala xadaanii cabdullahi bni moxamed bni caqiil ninkanna waa laysku khilaafsan yahay bacdu ahli اlcilmi waxay leeyihin bukhaari oo kale muqaaribu اlxadiid ayuu dhahayaa qaarna waxay leeyihin dacfu dacfu ma ayaa ku jiro ana jaabira bna cabdillaahi xadaahum anahu samica cabdallahi bna unays yaquulu samictu nabiya sal ll slam yaquulu eh, yaxshuru llahu lcibaada allah addoommada ayuu ururinayaa qiyaamahu isku keenayaa fayunaadiihim bisawtin waa u dhawaaqaya cod buu ugu dhawaaqaya alleh yasmacuhu codkaasoo uu maqlaya man bacuda qofka fogaaday kamaa yasmacuhu sida uu u maqlaya man qaruba qofka dhowaaday soo dhow ana almaliku ana addayaanu laa yanbagii liaxadin qof uma habboona min ahli اljannati an yadkhula aljannata inuu galo walxaal axadun iyadoo qofna min ahli naari ahlunaarka naarka ka mida yatlubuhu bimadlamatin dulmi ou markaa wax uu ka qabo ama dulmi u ka yacni uu ka dalbanayo maxalushaahidka marka fa bisawtin taas qala xadaثna cmar bnu xafs bni giyaatin qala xadaثna abi qala xadaثna alأcmash can abi صaalixi can abi saciidin اlkhudriy qala qala الnabiyu sal ly slam yaqulu اllahu alla wuxuu dhahayaa ywma alqiyaamati ya aadam fayaqulu labayka rabana wasacdayka fayunaadii bisawtin ina allaha ya'muruka allah wuxuu ku amrayaa inaad an tukhrija inaad bixisid min duriyatika duriyadaada bachthan qeyb ila naari inaad u bixisid qayb yacni la bixinayo yani xaggaa loo diray naarta qaala yaa rabbii wamaa bacu naari naarta inta loo bixinayo dadka loo bixinayo maxay yihiin qaala min kulli alfin kun kasta uraahu qaala raawigii wuxuu yidhi waxaan malaynayaa inuu yidhi yani kun kastaa tisca mi'atin wa tiscatan wa tisciina sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ka bixi fa xiina idin markaa ayaa tadacu alxaamilu xamlahaa midda uur kale uurkeeda ay dhigaysaa watara nnaasa dadkii baad arkaysaa sukaaraa inay sakhraansan yihiin wamaa hum bisukaaraa kuwa sakhraansanna maaha aha walaakina cadaab allahi shadiid ayb meeshaana marka yacni sawtkiibay ayaa ku cad fa yunaadii bisawtin xataa haddaan bisawtin la dhihin mujarad fa yunaadiidaa daliil u aba yacni de ilaa sawtka iyadaaba nidahaaba tusaya sawtkan laakiin ziyaadata bayaanin ayaa xadiidkana ugu yimid loona caddeeyey ayb qala xadaثna cabdanu can abi xamزata can اlأcmash can abi الضuxى can masruuqi qaala man kana yuxadiثuna bihadihi اlآayati lowla bnu mascuudi sa'lnaahu yaa noo sheegi lahaa buu yidhi waa yaabe aayaddan yaa noogu warrami lahaa ibnu mascuud haddii lala yahay inaan su-aalnay xataa idaa fuzica can quluubihim qaala wuxuu yidhi samica ahlu samaawaati waxay maqleen salsalatan min salsalati mihla salsalati silsilati cala safwaani dhawaaq ayay maqleen dhawaaqa silsiladda birta ah dhagaxa sisibta ah marka lagu dhufto oo kale ah yani dhagaxa sisibta ah marka lagu dhufto bir sawdku qalbiguu ka yeerayaa saamaynta jugta iyo sawdka qalbigay ka yeeraysaa ayb fayakhiruuna marka ahlu samaawaat waxay maqlayaan sidaasoo kale u maqlayaan maahan ujeeddadu yacni bir dhagax lagu dhuftay ayaa sawdka alle ou shabahaa ma aha ee macnuhu waxay tahay waqcu hada sawti cala nufuus yacni dhicitaanka iyo aharka ou qalbiga ku leeyahay waay yaa lagu shabahaya mana sawdka allaad wax shabahaya ma jiro hore usoo sheegay alimaamu اlbukhaari ayb fayakiruuna way dhacayaan xataa idaa fuzica can quluubihim quluubtooda marka laga fayda argagaxa fuzica bimacnaa yani uziila minhum اlfazac argagaxa marka laga zuuliyo sakana sawt codku waa degayaa carafuu waxay garanayaan anahu اlwaxyu sawtku inuu waxyiga ahaa wanaadow waa dhawaaqayaan maada qaala rabbukum qaaluu lxaqa rabbigiin muxuu yidhi qaaluu waxay dhahayaan qaarka kalea dhahaya qaala alqowla alxaqa qowlkii xaqa ahaa buu yidhi qaala xadaanaa cumar bnu xafsin qaala xadaanaa abi qala xadaanaa alacmashu qaala xadaanii muslimu can masruuqin can cabdillaahi bi hada bukhaari kitaabu tawxiidna waa kusoo saaray aarka oo kale qala xadaثna alxumaydiyu huwa abu bakri qala xadaثna sufyaan huwa bnu cuyaynata qala xadaثna camru huwa bnu dinar qala samictu cikrimata yaqulu samictu abaa hurayrata yaqulu ina nabiy اllahi slى اllahu عalayhi waslama qaal ida qada allahu caza wajala almra alla haddii uu arrin ka xukumo fi samaa'i samada uu ka xukumo darabat almalaa'ikatu yani hadduu ilaahay amar soo xukumaayo oo malaa'igta uu u sheegayo malaa'igtu waxay yeelaysaa biajnixatihaa garbaheeda khudcaanan iyadoo markaa yani waa yacni garbaheedii bay marka ku hoganaysaa khudcaanan liajli khudcaanin waxayna sidaa u yeelayaan garbahooday dhigayaan waxayna u yeelayaan liajli yacni khudcaanin khudcaan marka waa masder fuclaan lagu keenay mafcuulu liajlihi waa laga macnay karaa macnuhuna marka wuxuu noqonayaa khuduuc dartiis ayay garbaha uhoga u hoganayaan ay hoos ugu dhigayaan ama in la yidhaha khudcaanan yacni khaadiciina in laga dhigo masder maadaama uu yahay nakirana uu yahay wamasderun munakarun xaalan yaqacu marka in la yidhaha khudcaanan ay yacni khaadiciina iyaga oo markaa yacni khuduucaya liqowlihi qowlkiisa u hoganaya yani iyagoo u khuduucayo kaannahu silsilatun calaa safwaanin sidii isaga oo xaal uu la mid yahay yacni sida uu soodkaa ugu dhacaya quluubtooda silsilad calaa safwaanin lagu dhuftay dhagax sisib ah oo ka kan faidaa fuzica can quluubihim markii laga fayda qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu alxaqa wahuwa alcaliyu اlkabiir wa qaala alxakamu bnu abaan ayb alxakamu bnu abaan alcadaniy abu ciisa saduqu caabid walahu whaam qala xadaanii cikrimaة can ibni cabaasi qaala ida qada allahu jala dikruhu amran takalama waa hadlaya alle hadduu alla amar xukumayo uu hadlaa lianna ilaahay wuxuu wax ku abuuraba waa hadalkiisa soo maha inamaa amruhu ida araada shayئa an yaquula lahu kun fayakuun aduu marka alla amar doono waa hadlayaa rajafat اlardu dhulkii ayaa gilgilanayso wasamaau samadii waljibaalu buurihii waqarat اlmalaa'ikatu malaa'igtii way dhacayaan kulluhum dhammaantood sujadan saajidiina iyagoo sujuudsan tanna waa ibnu cabaas tii horena ibnu mascuud ay ahayd qala xadaثna cmr bnu zuraarata qala xadaثna ziyad wahuwa ziyad bn cabd llahi albikaa'iy can moxamed bni isxaaqa qala xadaثnii mحamed bn msلm bn cabdالlahi bni شhihaab cubayd الlahi bni شhihaab الzuhri can عaliي bni xusein bni عaliي bni abi طaalibi can cabdالlahi bni cabaas meeshaa marka cabdillaahi ou dhiga cubaydاllahi mxamed bnu mslim bni cubayd الlahi cabdlahi ma aha ayb can caliي bni xusein bni caliي bni abi طalib wa zayn اlcaabidiin can cabdillahi bni cabaas can nafri min alansaar ana rasuula اllahi sal ly slama qaala lahum ma taquluuna fi hada اnnajmi aladii yurmaa bihi xidigan wax lagu tuuro isaga maxaad ka dhahdaan markaad aragtaan xidig yani dhacayo wax lagu tuurayo qaaluu waxay yidhaahdeen kunaa yaa rasuul allah rasuul allah waxaan ahayn annaa naquulu waxaan dhihi jirnay xiina ra'aynaaha markaan aragnay yurmaa biha in wax lagu tuurayo maata malikun boqoraa dhashay wulida mawluudun mid eh, yani la dhalo ayaa la dhalay maata mawluudun ku la dhalay baa dhintay saasoo kale aan dhihi jirnay fa qaala rasuulu llahi sal ly slam laysa dalika kadalika kaagaasi ma ahan kaagaasoo kale ma aha walaakina allaha allase idaa qadaa haddii uu xukumo fii khalqihi amran khalqigiisu haddii uu dhexdiisa amar ka xukumayo samicahu ahlu samaa'i baa maqlayaan fasabaxuu way tasbiixsanayaan fasabaxa man taxtahum bitasbiixihim kuwa ka hooseeya ayaa tasbiixdooda la tasbiixsanaya oo yacnii tasbiixda kuwa ka koreeya darteed bay kuwan hoos u tasbiixsanayaan fayusabixu man taxta dalika falam yazal itasbiixu tasbiixdu ka tegi mayso yahbatu inuu hoos usoo degayso xataa yantahiya ila samaa'i dunya ilaa samada dhow la soo gaaro xataa yaquula bacduhum qaarkood ilaa ay yidhahdaan libacdin lima sabaxtum maxaa u tasbiixsateen fayaquuluuna sabaxa man fawqanaa baa tasbiixsadee fasabaxnaa bitasbiixihim fayaquuluuna afalaa tas'aluuna man fawqakum dadka idinka koreeya miyaydnan weydiinaynin mima sabaxuu yani maxay u tasbiixsadeen fayas'aluunahum waa su'aalayaan fayaquuluuna qada allaahu fii khalqihi kada wakada bay dhaheen ilaahay khalqigiisa dhexdooda ayuu wuxuu ku xukumay kaa iyo kaa waxaay waxa almra aladii kaana arrinkii dhacay bay sheegayaan marka fayahbatu bihi alkhabaru min samaa'in ilaa samaa'in buu usoo hoobanayaa khabarkii xataa yantahiya ilaa samaa'i dunyaa qolaba qolada ka hooseysay u sheegaysaa ilaa samaa dunyaa khabarkii haddana laga keeno khabarkana xaggee laga keenay ilaahay xaggiisa waa xukunkii marka alla uu soo xukumayay ayb fayataxadauuna waa sheekaysanayaan fayataxadau bihi ayb marka ilaa meeshaa marka uu soo gaaro waa ku sheekaysanayaan mid baa iyagii dhexdooda ku sheekaysanaya qaarkood baa yaa ku sheekaysanaya fatasriquhu shayaaiinu shayaadiintii baa xadayso bisamci maqalkii calaa tawahumin minhum ismoodsiin iyagoo ku jira marka tawahum iyo wakhtilaafin iyo khilaaf xaaladda iyagoo ku jiro ayay soo xadayaan hal kelmad waxbaa ku dhacaya dhegtooda shayaadiinta uma ya'tuuna bihi ila lkuhaani kitaab gaablowyaalkay ula imaanayaan min ahli lardi ah ee ka mid ah ama ahlu ardigaba ah faya ayb fayuxadisuunahum waa u sheegayaan way u sheegayaan marka kuwa awliyadooda oo kuhaanta ah bay u sheegayaan fayukhti'uuna waa gafayaan wayusiibuuna waana asiibayaan yani waana gafayaan ila tawahum iyo ikhtilaafba waa ku ku jiray waana gafayaan waana asiibayaan ayb fayuxadiثu bihi اlkuhaanu kuhaantiina marka way sheegayaan yacni waxay u sheegayaan dadka u imaaday ee waxa la xiriira marka iyaga bacdi riwaayat waxay leyihin fayataxadaثu bihi اlkuhaan kuhaantii baa ku sheekaysanaysa waa dhisaa loo dhigay marka uma in allaha caza wajalla alle xajaba shayaadiina shayaadiintii waa ka celiyey can isamaai samada bihadihi nujuumi xidigahan buu uga celiyey wanqaacat alkahanatu lyawma kahanadiina maanta waa go'day falaa kahanata kahana ma jirto ma jirto macnaha sidii badnayd ay u jirtay uma jirto waayo wailaa kahana waa jirtaa markasta laakiin qabla alwaxyi yani intaan nebiga waxyiga lagu soo dejinin muddo ka hor aad bay u badnayd markii nebiga waxyigii uu soo dhowaaday waa waa yaraatay walidaalika waatay jinnigii yihaahdeen khabarkii samada nooga imaanaya qad xiila e, e, baynana wa baynahu innaga iyo isaga waana la kala teeday e, dhulka baxa oo fiiriya meel bal wax joogo iyo waxa soo kordhay bal arka qur-aankana suuratu eh, aljin ilaahay waa waa ka sheegaya nacam wainaa laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rashada dhulkan hanuun maa lala doonay mase wax kalaa lala doonay ila warkii ay heli jireen shayaadiintii ay la xiriiri jireen baa ka yaraatay marka kahanadii marka waa yaraatay haalibiyadii ay ku jiri jireen maku jiren ma ku jirin marka qala xadaثna mxamed bnu kahiir qala xadaثna sufyaan can mansuuri can abi waa'ili can camr bni shuraxbiil can cabdillaahi qaala qultu yaa rasuula allah ayu denbi acdam dembi keeho u weynin badan qaala wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan ilaahay inaad fil u samayso huwa khalaqaka isagoo ku abuuray meeshan bukhaari wuxuu u keenay dadka inkiraayo ilaahay khalq afcaasha addoommada inuu alla abuuray dadka inkirayo shirki bay ku jiraan shirkigay ku jiraanna waxay tahay sifadii khalqiga ayay ilaahay cid kale la wadaajinayaan oo waxay leeyihiin alcabdu yakhluqu ficla nafsihi addoonkii waa khaaliq dhinacuu ka yahay ilaahay subxaanahu watacaalaana khaaliqu lkown ayay u ogol yihiin sifadii marka khalqigii ilaahay sow lama wadaajinin cid kale saasuu ka wadaa marka qaala uma ay qaala an taqtula waladaka makhaafata an yaakula macaka ilmahaaga inaad disho adoo ka cabsanaya inuu kula cuno qaala uma ay qaala an tuzaaniya xaliilata jaarika deriskaaga xaaskiisa inaad ka zinaysatid waأnzla allahu caza wajala tasdiiqa qowli الnabiy sal ly slama wاladina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar ilى akhiriha suuraة اlfurqan walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaqi walaa yaznuun qala xadaثna musadadu qala xadaثna yaxya wahuwa bnu saciidin الqaطaan can sufyaana qala xadaثanii mansuur wasulayman can abi wa'ili naxw qala xadaثna cثmaanu wahuwa cثmaan bn abi shaybata qala xadaثna jariiru can mansuuri can abi wa'ili shaqiiq bnu slma can cmr bni shurxbiil can cabdillaahi qaala sأltu الnabiya sal ly slam ayu denbi acdam qala an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqaka khalaqaka adiga iyo ficilkaaga waa soo gelaysaan ilahay baa kulligiin idin wada abuuray qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna jariiru mihlahu qala xadaثna hanaadu qala xadaثna abulaxwas can simaakin can cikrimata qaala fii qowlihi tacaala wamaa yu'minu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun qaala wuxuu yidhi yas'aluhum man khalaqa waa su'aalayaa yaa idin abuuray waman khalaqa asamaawaati waalarda dhulka cirka yaa abuuray fayaquuluuna allah allah bay dhahayaan fadalika iimaanuhum kaagaas waa iimaankooda wahum yacbuduuna hayrahu iyagana waxay caabudayaan ilaahay hayrkiisa yani wamaa yu'minu akharuhum biاllahi ilaa wahum mushrikuun macnaha ku jiraa wuxuu yahay wamaa yu'minu akharuhum badankood ma rumaynayaan billaahi alle ilaa walxaal hum mushrikuuna wawlxaal jumlada waa jumla xaaliya jumlada dambe humtaasna dabcan dee raabidkii wuxuu isku xirayay waa iyadaba haddii marka jumladu ay jumla xaaliya ay tahay xaaladaani waxay qeydaysaa wixii hore sowmaa ka horreeyay iyada oo yacni caamilka u ahaa bay qeydaysaa marka waxa ay ka qeydaysaa maxay noqonayaan xaaladda ay alla rumaynayaanayba mushrikiin yihiin w xaaladdaasay mushrikiin yihiin ana xaalada de waxaa weeyaan qeydun licaamiliha wasfun lisaaxibiha marka xaaladda iimaanka iyaga ay ku lagu lagu sheegayo xaaladdaas bayba gaalo yihiin ay mushrikiin yihiin ay say ku dhici kartaa marka iimaanna in lagu sheego shirkina waa ku dhex jiraan in la yidhaah de waxay dhacaysaa yacni iimaankooduna waa meel kalow ku dhacaya shay shirkigooduna waa ictibaar kale bictibaari rubuubiyada xaggeeda iyo abuurista al yaa idin abuuray iyo yaa idin dilaaye iyo yaa idin nooleeye iyo marka la yidhaha allah bay dhahayaan haadaa iimaankooda kaas iimaankaasi laakiin haddaan ilaahay lagu caabudin ma noqonayo iimaan munji ah ma noqonayo iimaan munji ah ma aha maxamed ma badbaadinayo marka shirkigooduna waa maxay fi lcibaadati waay shirkigooduna intaasuu bukhaari keenay marka imaam ibnu jariir abarina ilaa sagaal ahar meelahaasuu keenaya aayaddan markuu fasirayo khilaafna culimada kama taagnin dhexdooda gaaladu intooda badan inay abuurista yaa idin abuuray allah inay yaqaaneen taa war kama taagniin meesha laysku hayeyna waxay ahayd war idinka ficilkiina iyo qasadkiinna ilaahay ku waxida bartaas oo meesha laysku hayo walidaalika qofku markuu soo muslimaya muxuu ku muslimaana laa rabba ila allahu miyuu dhahayaa mase laa ilaaha ila allahu buu dhahayaa muxamedun rasuulu llah laa ilaaha ila allahu buu dhahayaa ilaah maxaa laga wadaa marka laa macbuuda bixaqin ila allah waa bartan laysku hayey waayo marka laakiin haddii la yidhaahdo rubuubiyada qofka rumaysan waxaa ka dhalanaya inuuba mu'min yahay ee hadday sidaa ka dhalanayso mushrikiintii quraysh baa mu'miniin noqo lahaayeen mana mu'miniinna ma aha iimaankooda muxuu badbaadinayaan qur-aankaana sheegaya meelo fara badan layaquuluuna allah layaquuluuna allah fasayaquuluuna allah waa kan haddan wamaa yu'minu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun qof intaas fahmi waaye maba astaahilaba inuu dad kitaab ilaahay u akriyo xaq maba ahan banaan qofaan kala garan karin yacnii mushrikiintu maxaa lagu haystay yacni maxaan marka aan ahayn yani tawxiid rububiya yani tawxiid luluhiya yastalzimu tawxiid arububiya lakin laa yaqtadiihi qofku haddii uu yani waxaan ujeedaa tawxiid rububiya yastalzimu tawxiid aluluhiya lakin laa yaqtadiihi qofku hadduu yidhaha ilaaha i abuuray maahan inuu ilaahay waxiday maaha waxidaaddu adiga ficilaa lagaa rabaa iyo iraado niyo niyadaadii ficilkaadii aqwaashaadii baa la rabaa inaa ilaahay ku keli yeeshid rubuubiyadiina waa ilaahay baad ficilkiisii ku keli yeelaysaa marka haddii lagaa helay ilaahay aad ficilkiisii u daysay oo aad tidhi isagaa wax abuuro isagaa wax nooleeyo waa ogolahay haddaa intaad tidhi ficilkiisii aad ku waxiday adiga kaagii aaway marka qasadkaagii qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wamamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin qasadkaagii baa lagaa rabaa marka inaad la timaado ayb marka aayaddan macnahaasu marka u keenay fayaquuluuna waxay dhahayaan buu yidhi allah haddii sidaa la dhaho fadalika iimaanuhum iimaanka la sheegaya kaas waa iimaankoodu laakiin iimaan oo badbaadinaya maahanoo wahum iyagu yacbuduuna hayrahu wahum yacbuduuna hayra allah dad badanna xaqiiqdan waa fahmayaan laakiin waxay isleeyihiin dad kalaa idinkaga hormaray inay sheeg sheegaan arrintan saa darteed intaad kuwaas waa saxsanaayeen intii la dhihi lahay ama aad yacni wax ka soo qaadi lahaydeen weligiinba ha rumaynina arrintaas waxaan hubaa dad badan noocaas inay yihiin sheekh alislaam moxamed ibn cabdilwahaab raximah llah markii uu arrintan ka hadlay ee uu bandhigayay culimadii hore wax kasoo naqli jiray mowdic markaa laysku khilaafsanaayna maahayn dad juhaala unbaa war iyo ka keen keenay waxaa ka dhashay marka nacaybkii isaga loo qabay in baabkan xagga layska dhigaba nacam oo la yidhaha rubuubiye iyo uluuhiye iyo nagadaa nagadaayuu ku leeyay nacam maxaa yeelay maxamed keenay keenaybu saasuu qabaa isagu laakiin saas ma aha qur-aanka macaanidiisa iyo tafaasiirtiisa iyo waxa ku jira saas waay aayaddan hadda fiiri sida ay halkanna uu ugu keenay bukhaari kutubu tafsiirna ay ugu taallo baabu maa naqasha annabiyu sala la marka qofka waxaa fiican xaqa shay isaga u imaanayo inuu ku fiiriyo qalbi saafi ah insaafna uu ku jiro inuu ku fiiriyo inay feker inuu kaa yacni kuu hormaro ma fiicna haddii adiga fakar kuu hormaro qalbigaaga uu fakarkaas ku jiro maanta dhan difaacaad ku jiraysaa xaqii aad oo aa u jeedid xataa haddii dadkii aad rabtay uunan ka imaanin waa celinay ma rabtid dadkaa rabtay markuu ka yimaadana waa rabtaa diinkuna saas ma ahanoo hawada in laga hortaga wax badan dad badan mucaaradnimadooda ama naqdigooda naqdi insaaf ku dhisan ma ahane nacayb unbuu isaga dhisan yahay bisma nacaybkaana adduunyadan awalba dadku waqti dheer ma joogayaan ilaahay hortiisay hor istaagayaan kaad adiga caynayso iyo midkaad neceb tahay iyo kaad jeceshahay alkullu yacni waxaa weeyaan dadka beyna yaday bay hor istaagayaan adiga marka waxaa lagaa rabaa inaad taa marka aada un dareensanaato qaala baabu maa naqasha annabiyu sala allahu calayhi wasalama fii khaatamihi wixii nebiga uu ku naqshadeeyey khaatamkiisa faraantigiisa min kitaabi illahi tacaala ilaahay kitaabkiisa ka mid ah walam yadkul bihi alxaaja xaajana marka yacni uunan u gelin ayb asalka marka wuxuu leeyahy wamaa yadkulu bihi alxaajatu iyo wixii marka xaajada ay keenayso walam yadkul bihi alxaajatu ma aada ma u fahmin sida ay markaa yacni tarjamada calaaqada ay ula leedahay ama xataa tarkiibka nooc waxaa ku jira qalaq ah, waa xirnaanaa ku jira qaala marka ujeedku baabkan oo u baabeeyeyna waxa ay tahay inuu kala saaro kitaabada iyo maktuubka wuxuu leeyahy inuu yidhaahdo daraahimta waxaa lagu qoraa laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu waa qur-aan waxaa laga yaabaa in aayad qur-aan lagu qoro dirhamka ama dinaarka in lagu qoro dadkiina waa iska wataan waxbay ku gadanayaan qofkii musqushiiba uu la geli la gelayaa mararka qaar waxaas marka qofkani oo wata maxaa la dhahayaa musxaf waayo maa la leeyahay qur-aan weeyaan maa la dhahayaa maya qur-aan ma la dhahayo waxa weeyaan daraahimtu iyaga marka markii la rabana waa la masaxayaa warqaddii inta layska googooyo warqaddii ay ku qornayd ayaa inta la jarjaro la jarjaro ayay bis mar damba kalaamullaahi meesha kumay kuma olaanayo haddana maca dalika kalaamullaahi maa la waayeyna maya kalaamullaahi waa baaqi isaga sifo ilaahay leeyahy oo baaqi ah waxa la waayey waa waraaqdaas iyo wixii ku qor iyo iyo yacni waxaan ujeedaa warqadda iyo wixii ku qornaa iyo yaa tagtay amaa kalaamullaahi mar haddii sifo ilaahay waayo la yidhi sifo ilaahay ma gogo aysa dabcan ma googo-eysan kitaabada iyo maktuubka marka inuu kala saaro uu rabaa qaala abu cabdillaahi wafi lkhawaatiimi wadaraahimi اlbiidi daraahimta cadcad dikru llahi caza wajala dikruhu yaa ku sugan wa qaala caطaa'u fi lkhaatami fiihi dikrullahi caza wajala uu ku jiro ku sugan yahay yadkulu linsaanu insaanka wuxuu la gelayaa alkaniifa musqusha aw yulimu biahlihi ama ehelkiisiiba u jimaacayaa wahuwa biyadihi faraantayga gacanta ugu jiraa laa ba'sa bihi buu yidhi dhib male waa faraantii waxa uu wato musxafuu gacan ku hayaa ninna ma dhahayo ayb wa bihi qaala alxasan walaa ba'sa an yamasa daraahima albiida daraahimta cadcad inuu taabta dhib male calaa gayri wuduu isagoon weyse qabin dirhamkan marka uu ku yaal kelmad qur-aanah marka ay ku qoran tahay adi waad qaadan kartaa leanna maxaa yeele musxaf ma aha asaga maxaad waddaa haddii lagu yidhaahdana musxaf baan wadaa ma dhehayside waxaad leedahay waxaan wadaa dirham ijaabka maxaa kugu jira qur-aanaa igu jira maa leedahay may dirham baa igu jira ayb mobiladan laftooda dadku hadda ay noocaas un bay la mid yihiin haddana waa laga fiican yahay ma fiicno oo waxaa wanaagsan qofku inuu haddiiba uu xusuusan karo inuu ka taxadaro sida uu keeni doono gadaal wa bihi qaala alxasanu walaa ba'sa an yamasa daraahima albiida calaa gayri wudu' wa an yarfaca almusxafa musxafka inuu kor yeelo qaado min haahunaa meeshan uu ka qaado fayadachu haahunaa meeshan uu dhigo inuu meel ka qaado meel dhiga dhib ma laha qaala wayudkaru can anasin anahu kaana yamasu daraahima calaa gayri wuduu masalada musxafka laakiin haddii de meel uu yaallo qashin ah ama meel xoogaa uu ku ihaanaysan yahay inaad qaaddo oo aad markaas yacni meel dhigto weysaba yaadan qabin sax waa laakiin adigoo isagoo meel meeshiisaas yaallo weysena adoon qabin inaad u tagtood soo qaaddo ma aha maxaa yeelay saxaabadu iyagu khilaaf lagama hayo xasanulbasri bacda saxaabow ahaa saxaabada khilaaf lagama hayo qaarkoodna waa diidi jireen oo waxay dhihi jireen yaan la taabaninba oo qofka weysada ka jaban tahay inuu musxaf taabto waa ka reebi jireen mar hadday qaarkood ka reebeen kuwa kalena ay aamuseen oo iyagoo og aynan waxba ka dhihin meeshaa marka dalaalo xoog badan baa ku jirta wayudkaru can anasin annahu kaana yamasu daraahima ayuu taaban jiray calaa gayri wuduu'in waysela'aan waqaala lanaa cabdaan anba'anaa cabdullaahi can ibni jurayjin can cataa can ibni cabbaasin qaala yadacu lmusxafa wuxuu dhigayaa musxafka calaa firaashihi firaashkiisa alladii firaashka oo yaxtalimu fiihi oo ku ixtilaamayo wayujaamicu oo haweentiisa ku jimaacayo wayacraqu calayhi oo ku dhididayo eh, najaas maaha waxaas oo dhan sariirtii haweentii uu ku jimaacayey ayaa laga yaabaa eh, kitaabkii inuu meesha geeskeeda u saarto macnaha maahan markuu jimaac samaynaya in laga hadlayo saas ma aha ee eh, sariirtii adiga aada sidaada qofka uu jimaaci ku sameeyaa laga yaabaa inuu musxafkii saarto isagoo aan jimaac samaynaynin dabcan baa laga hadlaa marka sariirtu najaas ma qabta macnaha wuxuu uga qiyaasanayaa marka waxyaabahan marka daraahimtan iyo sidaas oo kale ayb marka wuxuu yidhi wayujaamicu hay wabaala saciid bnu jubayr saciid ibnu jubayr waa kaadiyey uma tawada-a oo weyse qaatay ilaa rijlayhi labadiisa lugood maahane uma akhada almusxafa ayuu qaatay musxafka yani waa weyse qaatay lugta ayaa u dhinayd musxafkiiba u qaatay wa qaala taawuusun fi rajuli takunu calayhi lminqaqatu ninka korkiisu ay ku xiran tahay boorsada shayga dhexda lagu xirto ama boorso ama waxay ahaad kiish wa fiiha daraahimu daraahim ay ku jirto suum baa u xiran lacagta iyo la gashto marka daraahim baa ku jirto daraahimtiina qur-aan iyaa laga yaaba aayad qur-aan iyo wax inay ku qoran yihiin yaqdii xaajatahu wahiya calayhi geedkiisii marka isagoo suunkii u xiran yahay daraahimtiina jaabka ku wado ayuu iska xaajo gudanaa wa qaala ibraahim laa budda linnaasi min nafaqaatihim dadku waxaa qasab ku ah nafaqaadkoodii waxuu ka wadaa warkan marka dadku lacag mar walba inay haystaan waa kama maarmaayaan oo nafaqaadkooda inay wataan waa ku qasban yihiin lacagtii marka haddii lagu qoro eh, aayad qur-aan ama moxamedun rasuulullah oo kale ay ku qoran tahay dadkii lacagna wixii ay yihiin dadkuna lacag maka maka aali karaan maxay noqonaysaa marka haddii la yidhaha marka aada xaajo gudanaysa lacagta halkaas iska dhig waaba laga xadayaa haddii la rabo musqushii marka uu gelaayo xagee mararka qaar meel u dhigaba iyo ciduu u dhiibtaba ma helayo wa axaba bacdu taabiciina waxa uu jeclaystay anlaa yadkhula alkhalaa'a musqusha inuunan la gelin bilkhaatami faraanti fiihi dikrullahi uu yahay waana sida fiican qaala abu cabdillaahi wahada min gayri taxriimin yasixu arrintaani wuxuu leeyahy waa taxriim la-aan taxriimkaasuu ansaxayo yacnii wax xaaraantinimaynayo oo ansaxay ma jiru ka wadaa waa karaaha un waxau ka hadlayna de musxaf qur-aan maaha waa faraanti iyo wax lamida iyo lacag wa qaala nabiyu sal ll slam laa walidalika fuqahadu markay leeyihiin daraahimta iyo inuu qaado dhib male iyo markay ka hadlaayaan muxdidka waxa ka xaaraamta ah iyo musxafaa ka xaaraama bay leeyihiin looxi qur-aankaa ka xaaraam ah inuu qaado haddana waxay leeyihiin daraahimta waa bannaan daraahimta marka waxaa laga wadaa tan uu ka hadlayo way daraahimtan ku qoran aayad iyo wax lamida ku qoran wuu qaadi karaa sababtuna waxay tahay daraahimtu masaaxif maaha ayb wa qaala nabiyu sal ly slam laa taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkiinan ha ku dhaaranina walaa bilmasiixi masiixna ha ku dhaaranina leanna waa makhluuq ayaga walaysa liaxadin qof uma bannaana an yaxlifa bilmakhluuqiina inuu ku dhaarto makhluuq walaa biacmaalihim acmaasha makhluuqa inuu ku dhaartana ma bannaano yani wuxuu rabaa inuu ku yidhaha acmaashii acmaashii waxay noqonaysaa bani aadamka isaga waa makhluuq acmaashiisuna waa makhluuq acmaasha maxaa soo gelaya marka qiraa'adaa soo gelaysa meeshaa marka wuxuu rabaa inuu yidhaha qiraa'ada ou qofka aqrinayo waa makhluuqa liannaha min ficlihi shayga ou aqrinaya maqruu'a ahna waa maxay kalaamullaahi waa marka wuxuu leeyahay ilaahay kalaamkiisa waa lagu dhaaran karaa laakiin addoommada laguma dhaaran karo acmaashoodana laguma dhaaran karo walaa bikalaamihim dadka warkoodana laguma dhaaran karo walaa bikalaami alkufaari waalmunaafiqiin gaalada iyo munaafiqiinta warkoodana laguma dhaarto walaa biqowli ibliisna laguma dhaaranayo faman xalafa biqowli lmajuusi ow naxwihim lam yalzamhu xinfun majuusta warkooda qofkii ku dhaarto wax xinfi ah oo dhaarfuryo ah ma laasimayso wa inamaa yudkaru can ibni mascuudin waibraahiima waxaa laga sheegay wa can inabiyi sal l l slama mursalan nebigana si mursal a ah looga wariyey man xalafa qofkii ku dhaarta bisuuratin suurad min alqur'aani ka mida facalayhi bikulli aayatin minhaa kafaaratun aayad kastaa kafaara lagu lagu yeelana markaa ninkii hadda ku dhaarto hal suurad ninkii ku dhaarto aayad kastaa kafaara gud ma ka bixin karaa kama bixi karaa kafaara marka maxaa keenaya wuxuu ku dhaartaa kalaamullaahi ah kalaamullaahina waa sifa ilaahay leeyahay dhaar xirmaysa ayb faama aswaatu lmakhluuqiin makhluuqiinta aswaadooda falaysa fiiha kafaaratun kafaara ma ahanin qur-aankan ku dhaartaye hadduu yidhah waa guntan may dhaartaas laakiin haddii uu yidhahdo qiraa'adii hebelan ku dhaartay qiraa'ada hebel waa ficlu fulaan hebel akrintiisa waa ficluhu wax dhaara ma xirmayso qala xadaanaa moxamed bn cabd illahi alansaariyu qala xadaanii abi qala xadaثna humamatu can anasi ana aba bakrin lama اstuklifa markii la doortay bacatahu ilى اlbaxrayn ayuu u diray wakataba lahu hada اlkitaaba buu u qoray wa kana naqshu اlkhaatami khaatamka naqshadiisa ثalaaثaةa asطurin ayaa ahay ayuu ahaa muxamadu saطru warasuulu saطru wallahu saطru muxamadu rasuulu الlah mid walba sadra lagu dhigay qala xadaثna cli bn اljacd qala xadaثna shucbaة can qataadata qala samictu anasa yaquul ittakhada rasuulu llahi sal ly slam khaataman buu samaystay kaanii anduru ilayhi kaanii waaba aniga oo anduru fiirinayo ilaa bayaadihi caddaantiisa fii yadihi gacantiisa uu ku sugan yahay wanaqshuhuna muxamedun rasuulu llah waa faraanti marka marka kitaabadii iyo maktuubkii iyo waxaabaa la kala gedinaya qaala xadaanaa waana sheegi doonaa isaga laftiisa qaala xadaanaa abu macmarin qaala xadaanaa cabdulwaariث can cabdilcaziiz bni suhayb can anasin qaala iصطanaca الnabiyu sal ll ly slam nebiga wuxuu suubsaday khaataman faqaala ina اtakhadnaa khaataman baan samaysanay wanaqashnaa naqshan naqshadayn ayaan naqshadaynay falaa yanqush calayhi axadun naqshadeenoo kale yownan qofna naqshadaynin qala xadaثna musadadu qala xadaثna xamaadu can cabdilcaزiiz bni suhayb can anasi ana الnabiya sal ly slama itakada khaatama wanaqshuhu muxamedu rasuulu اllah qala xadaثna mxamed bnu slaam qala xadaثna sufyaan can ayuba bni muusa can naafici can ibni cumara qaala itakada الnabiyu sal l slm khaatama min fiihi muxamedu rasuulu اllah uu ku yaalo waqaala laa yanqush axadu calىa naqshi khaatami qofna yownan naqshadaynin faraantigiisa naqshada khaatimkayga oo kale qala xadaثna bnu bishrin qala xadaثna mxamed bnu bishrin qala xadaثna cubayd اllahi can naafici can ibni cumara kana fi khatami rasuuli اllahi sal l slam muxamedu rasuulu اllah ayaa ku taala qala alimaamu abu cabdillaahi ayb halkaan ha joogo waa meeshan faqrow ka ayaa in laga bilaabo ku fiican hada aqiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed